رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد fayaquulu lmualifu raximahu llahu tacaala baabu infiraadi alma'muumi licudrin wuxuu baabu yahay infiraadi alimaam alma'muumi ma'muumkii oo keliyooba oo imaamkiisa ka keliyaysta oo ka goosta licudurin cudurdaar dartii bimacnaa infiraadka wuxuu ka wadaa inuu ka goosto salaadii kadibna uu salaaddiisa ma'muumku dhammaystirto kadibna uu iska tago cudurdaar haddii uu jiro arrintaa ku kallifaya ee bannaanideeda ayuu daliilu yahay waa infiraadu alimaam alma'muumi ma'muumka keliyoobiddiisa iyo ka goosashadiisa imaamka uu ka goosto licudrin cudurdaar dartii uga goosto uu ka keliyoobo habata waxaa sugnaatay buu idhi anna aa'ifata aluulaa kooxda hore fii salaati alkhawfi cabsida salaaddeeda dhexdeeda salaada cabsida kooxda hore ee la tukatay imaamka tufaariqu inay faaruqayso alimaama imaamka inay faaruqayso ka tegayso wa tutimmu inay dhammaystirayso salaadii wahiya iyada oo mufaariqatun mid imaamka faaruqday oo ka maqan ah licudrin cudurdaar darsiiyey wuu inoo imaan doonaa abwaabta uu kaga hadli doono salaatu alkhawf ama salaata xilliga cabsida iyo dagaalka iyo la tukado qaababka loo tukadaa waxaa ka mid ah inuu imaamku u qaybiyo dadka gadaashiisa ku tukanaya iyo ciidanka laba qaybood qaybi ay la tukato ragcadda hore ragcadda hore markay la dhammaystaanna ay tagaan oo gadoomaan meeshii qoladii kale ay joogtay iyo dhufayskii iyo meeshii waardiga ay galaan qoladii kale soo dabamarto imaamkuna sii taagnaado qolada dambe ay ku daba xidhato ay hal ragcada la tukadaan tii labaadna la yimaadaan oo dhammaystirtaan qolada laabatay ee tagtayna meeshoodii ay tageen bay ragcaddii labaad kula imaanayaan marka waxaa ka muuqda markay imaamka kooxda hore markay imaamka ka tegayso imaamku weli buu ku jiraa ragcaddii horey la tukadeen isagoo tii labaad u taaganna way isaga tageen ama meeshay salaadoodii ku dhammaystirantana way dadejiyeenoo way isaga tageen ama xaggaasay ku tukanayaan way ku dhammaystiranayaan labada kii la yidhaahdaba waa jamaaco imaamkoodii ka goostay oo goonidooda u dhammaystirtay salaadii maxaa kalifay licudrin dee dagaal baa lagu jiraayoo labada kooxoodba meel laysuguma keeni karo ciidankao dhan hal meel haddii inta la keeno salaad la wada geliyo de ilaalinaya waay saas maanaa khaasatan markuu imaamku uusan xagga qiblada waxaan ujeedaa cadowgu markuusan xagga qiblada kaa xigina jihooyinka kale kaa xigo yacni waa qasab in laysbadbedelo imaamkiina lala wada tukado marka guud ahaan waxay daliil u tahay in imaamka laga goosan karo la faaruqi karo isagoo salaaddii wado oo ku jira haddii ay timaaddo sabab macquula ah oo cudurdaar uu jira way wa can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa mucaadun mucaad ibnu jabal ya-ummu mid tujiya ayuu ahaa qowmahu tolkii qowmkiisa ayuu imaam u ahaayo tujin jiray fa dakhala waxaa soo galay xaraamun nin xaraam la yidhaahdo walxaal huwa isagu yuriidu uu doonayo an yasqiya inuu warawsado nakhlahu geedihiisa timirta ah beer timiruu leeyay isagoo beertii inuu warawsado biyo ugu socdaan ayuu intuu ka soo degdegay buu masaajidka soo galay fa dakhala markaasuu galay almasjida masaajidkiibuu soo galay maca alqowmi ragga la jirankooda dadkii masaajidku tukanayay buu la soo galay falammaa ra'aa markuu arkay xaraam waay mucaadan mucaad markuu arkay tawala inuu dheereeyey salaaddii inuu dheereeyey markuu arkay ayuu tajawaza gaabsaday oo khafiifsaday fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda yacnii sida riwaayaadku tilmaamayaan suuratulbaqaruu iska akhriyey ninka la yidhahdo mucaad ninkani beertii biyaa kaga socda wuuna uga baqayaa markuu arkay mucaad oo qiraada iska dheeraystay buu intuu ka goostay oo salaadiisii gaabsaday yuu ayr iska tegay falammaa ra'aa markuu arkay mucaadan oo dawala dheereeyey ayuu tajawaza khafiifiyo gaabsaday fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda walaxiqa wuxuuna haleelay binakhlihi geedihiisii timirta ahaa yasqiihi xaaluu waraabinayo biyihiisii iyo beertiisii buu iska aaday wixiisiina waa dhammaysta falammaa qadaa markuu dhammeeyey mucaadun mucaad alsalaata salaaddii markuu dhammeeyey ayaa qiila la yidhi lahu isaga daalika arrinkaas waa loo sheegay waxaa la yidhi nin xaraam la yidhaahda yaa intuu kugu soo daba xidhay dadkii qiraa'adii markaad ku dheeraysana wuu kaa goostay deertiisi iyo danihiisuna aaday qaala markaasaa wuxuu yidhi mucaad innahu isagu la munaafiqun waa munaafiq ah, waa munaafiqo maxaa yeelay ayacjalu miyuu degdegi can isalaati ma salaaddii buu ka degdegayaa min ajli saqyi nakhlihi ah, geedihiisa timirtaa inuu warowsado darteed ma intaasuu salaadda uga degdegay kaasi waa munaafiq buuyib qaala wuxuu idhi faja'a waxaa yimid xaraamun xaraam baa yimid ilanabiyi buu u yimid sal ly wasalam wa mucaadun walxaal mucaadun mucaadna cindahu nabiga agtiisa uu yahay ninkii xaraam ahaa warkii waa la gaadhsiiyey waxaa lagu yidhi mucaad wuxuu sheegay inaad munaafiqta salaaddii aad ka goosato markaasuu yidhi intuu nugu dheereeyo miyuu haddana munaafiqnimo nugu xukumaya walle kaas inaan nebiga ku dacwayn bui waa soo tegay marka isagoo nebigii la jooguba u yimid fa qaala markaasaa wuxuu yidhi xaraam yaa nebiy allah nebi allow innii anigu aradtu waxaan doonay an asqiya inaan warawsado ama aan waraabiya nakhlan geeda timira oo lii aniga ii sugnaaday fadakhaltu lmasjida masaajidkii baan soo galay liusalliya saan u tukado maca alqawmi ragga saan ula tukado ayb ama dadka ula tukado falammaa tawala markuu dheereeyey ayaan tajawastu kaabsaday fii salaatii salaadayda dhexdeeda waan khafiifsaday walaxiqtu waxaanan haleelay binahlii geedahaygii timirtaa asqiihi xaalan waraabinayo fa zacama wuxuu sheegtay buudhi annii anigu munaafiqun inaan ahay zacama wuxuu sheegay ninka la yidhaahdo e, mucaad annii anigu munaafiqun inaan munaafiqahay warkaana waa isoo gaadhay inuu igu yidhi fa aqbala anabiyu nebigu wuxuu ku jeesaday sala allahu calayhi waaalih wasalam calaa mucaadin mucaad korkii mucaad buu iyuu macnaha yani uu qaabilay faqaala markaasaa wuxuu yidhi afattaanun anta afattaanun anta afattaanun anta afattaanun ma mid fitnayn badan baa tahay anta adugu afattaanun ma mid fitnayn badan baa tahay anta adugu afattaanun anta war ma mid fitnayn badan baa tahay mucaadow yacni mid dadka diinta ka fitneeya oo masaajidda ka erya miyaa tahay waay macnaha laa tutawil ha dheeraynin bihim iyaga iqra' waxaad akhridaa bisabbixisma rabbika alaclaa iyo washamsi wa iyo wanaxwihaa iyo kuwa la midka ah suuradahaas meelaha ka agdhow dadka ku tiji buuri baqariya meeshaad la aad dadkii baad masaajidda ka eryaysaa xadiidkaasi yacni eh, riwaayadiisa kale yani waxaa soo saaray muxuu ahaa saxaaxay ku timid laakiin lafdigan waxaa iska axmed baa iskale siduu dib ka sheegi doono lafdigan axmed baa iska sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti shaykhayn waxaa kaloo axmed la wariyey yani aldiya fi lmukhtaara bazaar fi lmusnad annasaa'i fi lkubra iyaguna way la warinayaan sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti shaykhayn wuxuu tilmaamayaa marka in haddii uu ruuxu ma'muumkii cudurdaar leeyahay imaamkiisa salaadiisa inuu ka goosan karo infiraadi karo kadibna intuu salaadiisa dhammaysto iska danaysan karo waase goorma waa markuu uu macduur yahay cudurdaar sharci ah saas way macnaha yacni xoolaa baylahaya yacni waxa weeyaan dad baa dhibgaadhayaan asagii baa rafaadayoo u dulqaadan kari waayeyba imaamkii intuu dheeriyey buuba la socon kari waayey yani waa daciif ama dam buu leeyahay ama waa da xaaladahaasoo kaleeto xaq buu u leeyahay ruuxu intuu ka goosta imaamka inuu salaaddiisa dhammaystirto maxaa yeele nebigu sal lla ly wasalam markii dacwadu ay gaadhay oo arrintu dhacdadu ay gaadhay mucaad buu canaantay ee ninka salaadda goostay lalamaba hadlinba maxaad salaadda u goosatay lama dheh leanna yacni cudurdaarkiisu waa iska cadyahay riwaayo kale waxay leedahay oo uu dhahayaa yacni wax weeyaan waxaan u baqay beertaan u baqay waa tan soo socota beerta ayaan biyaha uga baqay marka nin cudurdaar wa hantidii baa ka baaba'aysa maadaama uu cudurdaar sheegtay hadal male marka saas daraaddeed sheekhu wuxuu inuu yidhi infiraadu lma'muumi licudrin hadduusan cudurdaar jirin yacni keeni kara inuu ka goosto imaamkiisa markaa maya kama goosan karo laakiin licudrin ha wacan buraydat alslami ana mucaad bna jabal sallaa wuxuu tujiyey biasxaabihi asxaabtiisuu tujiyey alcishaaa salaada cishou tujiyey fa qara'a markaasuu akhriyay fiiha dhexdeeda salaaddii cishe wuxuu ku akhriyay iqtarabat isaaca fa qaama rajulu nin baa istaagay min qabli an yafruqa intuusan salaaddii ka faaruqin mucaad mucaad intuusan salaaddii dhammaysanin nin baaba iska kacayba fa sallaa wuu tukaday wadahaba waa kacay salaadiisii wuu dhammaystay waana iska tegay iska danaystay fa qaala lahu mucaadun mucaad baa wuxuu ku yidhi ninkaa qowlan hadal shadiidan oo adag hadal adag buu ku tuuray riwaayadii hore aynoo sheegtayoo munaafiq weeyaan buu ku yidhi ayib waa iska waa iska ijtihaadi waaye waa say la noqotay fa ata nabiya nebiguu u yimi sal alay wasalam ninkii baa u imaanaya wactadara wuuna u cudurdaartay nbiga wactadara waa cudurdaartay ilayhi nebigu u cudurdaartay nabigu cudurdaartay danta ku kaliftay iyo duruufta ku kaliftay inuu ka goosto buu nabiga u sharxay sal ly waslam qaala markaas wuxuu yidhi cudurdaarkiisii waaka innii anigu kuntu waxaan ahaa buuhi rasuul allow acmalu mid mid shaqeeya fii nakhlin geeda timidgeedgeeda timiraan dhexdooda ka shaqaynaya waay beer timira wa khiftu waanan baqay calalmaa'i biyaha korkooda biyihii beerta ku socday ayaan uga baqay waay ama biyihii baan ka baqay faqaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi yacnii wuxuu ka wadaa limucaadin mucaad wuxuu ku yidhi salli dadka tuji bishamsi waduxaha ku tuji wanaxwiha iyo kuwa la midkoo mina suwari suuradaha suuraddaa iyo kuwa ku dhadhow uun dadka ku tujiya suuraddeena ha ku tujin rawaahumaa xadiidkan iyo ka horeba waxaa tujiyey waxaa wariyey dheh axmedu axmed baa wariyey biisnaadin saxiixin waa markuu yahay xadiid anas ibni maalik laakiin sheekhu wuxuu ina yidhi fain qiila fa fi saxiixayn intaynaan taa gaadhin xadiidkani muxaqiqa musnadka xaqiijiyey wuxuu leeyahay waa saxiix liqayrihi sanadkanna waa sanad xoog badan sida kii ka horreeyoo kale laakiin meesha uu leeyahay wuxuu akhriyey mucaad iqtarabat isaaca waa shaad waa shaad yani waa daciif suuradduu akhriyey iqtarab ma ahayn maxaa yeelay xadiidkan buraydat alslami wuxuu khilaafsan yahay riwaayaadka intooda kale oo xadiidka warioo nebiga laga wariyay sal lay waslam yani abu barza xadiidkiisa saxaabo kaloo badan baa warisay qisada marka saxaabadii kale warisay riwaayaadkooda bay riwaayadani khilaafsantah sida maxfuudkee saxdana waxa weeye suuradduu akhriyay waxay ahayd suurat lbaqara kama fii xadiidi jaabir fi saxiixayn xadiidkan hadda uu tilmaami doono ee jaabire bukhaari iyo muslim ku yimid ayaa tilmaamay oo suuraddu suuratulbaqara ahayd ee suuratu iqtarabad ma ahayn ayib sidaasaa marka maxfuud ah riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimid xadiidka annahu qara'a albaqarata aw innisaa cala shak yacni inuu baqara akhriyey iyo inuu suuratu nisa akhriyay shaki baa ku yimid riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimid annahu qara'a bisuuratin tawiila min hayri tacyiin suurad dheer buu akhriyeen riwaayaad baa yidhi qaarna waxay yidhaahdeen baqara ama nisa qaarna waxay jasmiyeen suuratulbaqara amaa iqtarabat isaaca xadiidkanay ku timid waana shaad bacdu ahlilcilmi waa iswaafajinayaa oo waxay leeyihiin waxaa dhici karaysa inay labaduba sugan tahayoo markii hore inuu suuratulbaqara dadka ku tujiye ninkanina ka goosta markii la canaantayna inuu mar labaad haddana hoos intuu usoo yara dhegay iqtarabat saaca haddana ku tujiyey iyadiina haddana nin kale ka goostay marka inay laba qiso kale tahay baa dhici karaysa sidaase loo badan yahay tacadud ma jira qisadu waa mid ee yacni abubarza xadiidkiisa suuradda ku timida iqtarab abaashaad oo daciif suuraddu suuratulbaqara inay tahay baa xoog badan xadiiskuna mid yah ayb wuxuu yidhi sheekhu marka fain qiila haddii la yidhaahdo fafi saxiixayni saxiixaynka waxaa ku sugan min xadiidi jaabir anna dalika arajula ninkaas alladii kaasoo faaraqa faaruqay mucaadan mucaad faaruqay sallama wuu salaamo naqsaday uma sallaa waxdahu kadibna keligii buu iska tukaday wa haadaa yadullu wuxuu ku tusayaa calaa annahu maa banaa inuusan salaadiisa ku dul dhisin bal ista'nafa bal inuu soo bilaabay qiila markaa waxaan dhahaynaa kaga jawaabaynaa adiga wax weeyaan waa ishkaal ama istishkaal iyo jawaabtiisa waay ama ictiraad iyo jawaab waay ictiraadka marka hore inaan fahanno ama ishkaalka inaan fahanno xadiidka jaabir qisada markuu ka warramayo wuxuu yidhi oo uu tilmaamay ninka ka goostay mucaad wuu salaamo naqsaday markuu mucaad ka goosanayey wuu ka salaamo naqsaday salaadda kadibna waa salaaddii mucaad ee uu ku jiray waaye jamaacad ahayd wuu ka baxay kadibna goonihii buu u baxayoo salaadii buu soo bilaabay oo mid cusub buu tukaday lan waxa markii la yidhahda sallama uma sallaa waxdahu salaaddii mucaad uu kula jiray wuu ka salaamo naqsaday oo meeshii uu marahayey buu ka goostay kadibna wuu ka baxay xag buu iska tegayoo salaaddii buu dib ka soo bilaabay iyadoo fududna waa dhammaystay wa haadaa yadullu buu yidhi lafdigaa sallama uma sallaa waxdahu wahada yadullu wuxuu ku tusi calaa annahu ninkaasi maa banaa inuusan dhisin binaaga maxaa la yidhahda salaadda intii horee tukatay inaad inta dambe uun ku kamishood ku dhammaystirto ood isku dul dhistaa la yidhaahdaa yacni banaa iyo isti'naaf baa kala jira albinaa waxa weeye wixii hore waa daysatay intii dhimanayd baad la timid waad isku duldhistay saasay salaadaadii kuugu dhammaystirantay istinaafkana waxaa la yidhahdaa intii horeed la timid waxaad ka soo qaadi wax kama jiraan salaad cusub baad hadda bilaabi istinaaf baa la yidhahdaa binaagana waxaa la yidhahdaa intaadii hore waad xisaabsan eed la tukatay intii kuu dhimanaydunbaad la imaan taasaa laga wadaa marka wuxuu yidhi wa haada yadullu wuxuu ku tusayaa calaa annahu ninkaasi mucaad ka goostay maa banaa inuusan salaadiisa intii hore ku duldhisin bal ista'nafa inuu soo bilaabay buu ku tusayaa oo maxaa laga qaadanayaa dee wuu salaamo naqsaday kadibna keligii buu tukaday marka salaad cusub inuu tukaday bay ku tusaysaa oo madax bannaan intii mucaad uu la tukadayna uu ka dhigay wax kama jiraan saasaa laga qaadan buui eh, haddii sidaa la yidhahda buuhi oo lafdigaa ku yimid saxiixaynka nalagu ictiraado qiila waxaa la dhahayaa marka oo jawaabtu noqonaysa fii xadiii jaabirin jaabir xadiidkiisa waxaa ku sugan waa kan saxiixaynke inna mucaadan mucaad istaftaxa wuu bilowday bisuurati lbaqarati buu bilowday wuxuu salaada ku furfurtay oo qiraa'adaba ka bilaabay suurat lbaqara kan anas kan abu barzana muxuu leeyahay waxaan u jeedaa burayda kan buraydana wuxuu leeyahay iqtarabat soo ma ayb wuxuu leeyahay marka fa culima waxaa la ogaaday marka maadaama labada labada xadiid suuraddii mucaad akhriyeyna isku khilaafsan yihiin sidoo kale ay isku khilaafsan yihiin salaadda ma intii horuu ku duldhisay mise wuu goostay oo salaad cusub buu soo bilaabay labadaa meeloodba hadday isku khilaafsan yihiin fa culima bidaalika arrinkaas sababtii waxaa lagu ogaaday annahumaa labadan xadiid qadiyataani inay laba arrimood yihiin oo waqacataa dhacay fii waqtayni laba waqti mukhtalifayni oo iskhilaafsan ima lirajulin hal nin inay u dhacday aw rajulayni ama laba nin inay u dhacday inay laba nin qisadu ku saabsan tahay ama hal ninoo soo noqnoqday saasaa laga qaadan buu leeyahay yacni wuxuu wataa inuu ku yidhaahdo maadaama labada xadiis ay meelo isku khilaafeen kan saxiixaynkee jaabir iyo kan axmed uu soo saaray xadiidka muxuu ahaayey buraydat alslami ama kaa hore anas maadaama ay laba meelood isku khilaafeen waxaan ka dhigaynaa inay laba dhacdo yihiin oo midna suuratulbaqar uu akhriyey midna wuxuu akhriyey suuratu iqtaraba soo ma dayib ma hal nin bay ahaayeen oo suuratu lbaqara markuu akhriyey nin baa ka goostay maalin dambana suuratu iqtarabad markuu akhriyey isla isagii baa ka goostay waa lirajulin hal nin inay qisada ku saabsantaa way dhici karta waxaa kaloo dhici karaysa inay suuratulbaqarana kii ka goostayna nin ahaa iqtarabkii ka goostayna uu nin kale ahaa lirajulayni way markaas soma adigu tii la yidhaahdaba qisada tacadud in lagu xambaaro sidaasay kutusi buu sheekhu leeyahy laakiin culimmada qaar ka mida iyo shuraaxda xadiidku waa ku diidan yihiin oo waxay leeyihiin waa baciid in qisada laba qiso laga dhigo ama laba qadyo ama laba dhacdo in laga dhigo waa arrin fog bay leeyihin way iswaafajinayaan way iswaafajinayaan riwaayadka in la kala rajaxo iyo in la iswaafajiyo mooye in la yidhaahdo waa laba dhacda laga soo qaadaayo waxoogaa waxay leeyihiin culays baa ku jira labadan xadii ama axaadiistaasi dhammaan waxay faa'iidaynaysaa masalada uu baabeeyo ma'muumku imaamkiisa uu ka goosan karaa haddii uu ku dhibaatoodo ama uu cudurdaar sharciya leeyahy baabu intiqaali lmunfaridi imaaman fi nawaafili wuxuu baab u yahay intiqaali lmunfaridi kii keligii tukanahaya oo yacni u wareega imaaman imaam u wareega fi nawaafili salaadaha sunnaha dhexdooda ninbaa salaad sunna'a ah tukanayay keligii buuna ku talagashana isaga keligii baa iska tukanaya imaamnimona kuma talagelin saa imaam buu isu bedelayba see buu imaam isugu bedeli karaa bimacnaa dadunbaa isagoon ku talagashana isaga soo xidhay soo ma kaana munfaridan faintaqala ilaa imaamin waay munfarid keligii tukanayuu ahaa kadibna imaam buu isu rogay abcan waa lagu soo daba xidhay waay saas man wuxuu ku qayday fi nawaafili salaadaha sunnada waa sida daahirka axaadiistana uu soo wada ka muuqata waana madhabka axmed ilan shaykhu waa yani mu'alifku waa xambali soo ma axmed madhabkiisa weeyaanoo axmed wuxuu ku khasisayaa haddii salaadda uu tukanayo munfaridku ay sunno tahay waa lagu daba xidhan karaa isagoo niyaysanin saas way macnaha oo imaam waa laga dhigan karaa laakiin waa goorma markuu salaad sunna'a tukanayo way amaa hadduu salaad farada tukanayo waxay u baahan tahay inuu niyaysto imaamnimada laysagama uun daba xidhan karayo maadaama madhabka axmed uu sidaa yahay qaydkan fi nawaafili ah wuxuu ka turjumayaa madhabka axmed oo sheekha madhabkiisa manaa mualifka ah ayib lakiin waa u tegi doonnaa in eh, faradka iyo nafligu aynan farqi lahayn can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu sala allahu alayh waalih wasalam yusallii mid tukada fii ramadaana ramadaan dhexdeeduu tukanayay faji'tu waan imid buu yidhi faqumtu waan istaagay khalfahu gadaashiisa wa qaama rajulu nin kalaa istaagay fa qaama markaasuu istaagay ilaa janbii dhinacayguu istaagay wa qaama rajulu nin kalaa soo istaagay fa qaama markaasuu istaagay ilaa janbii dhinacayguu istaagay waa ila soo saftay uma kadibna jaaa waxaa yimid aakharu mid saddexaad baa yimid xataa kunnaa ilaa aanu ahaanay buuhi rahtan koox yani waa yani toban wixii ka yar saddexna ka badan baa rahti la yidhahda ayb ilaa aan koox noqonnay falammaa axasa markuu dareemay rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam ana anugu khalfahu gadaashiisa inaan ahay ayuu tajawaza gaabiyey oo khafiifiyey fii salaatii salaadiisa dhexdeeda anna miyuu idin qorayaa mise ana annana miya ah, saas ama anna ama annana waa sax falammaa axasa markuu dareemay rasuululahi sal lay slam annaa ama annanaa annagu khalfahu gadaashiisa inaanu nahay ayuu tajawasa fii salaatii salaadiisa dhexeedu khafiifiyey uma kadibna qaama waa istaagay markuu salaadii ka baxo fadakhala wuxuu galay manzilahu gurigiisii fasallaa wuxuu guriga dhexdiisa ku tukaday salaatan salaad salaadaasoo lam yusalliha uusan tukanin cindanaa agtanada uusan ku tukanin markaan la joognay salaad uusan tukaninoo aad u dheer buu guriga ku tukaday falammaa asbaxnaa markaan waa bariisannay baan qulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay afatinta miyaadna kastay oo aad nagu baraarugtay binaa annaga alleylata caaw ah, yacni xalay ama caaw inaannu kula tukannay miyaad ku baraarugtay waay ayb qaala wuxuu uhi nacam waan ogaa inaad igu daba xidhnaydeen fadalika kaas oo inaan idin dareemaya ama inaad igu daba xidhateena alladii kii weeye xamalani igu xambaaray calaa maa sanactu waxaan sameeyey waxaan sameeyeyba waxa igu kallifay taasay ahaydoo inaan guriga ku cararoon ku tukado waxaa igu kallifay waad xidhashadii aad gadaal igaga soo xidhateen iyo dareenka aan dareemay rawa waxaa wariyey axmed wa muslim baa wariyey xadiikaasi muxuu ku cadya marka nebigu sal lay waslam salaadda markuu gelayay waa salaaddii taraawiixda ama salaatuleylkii oo ramadaanka salaadda markuu gelayay kumuuna talagashanayn cid baa kugu soo xidhanaysa soo ma ayib markaa muxuu yahay waa munfarid soo ma leanna waa munfarid iyo ma'muum iyo imaam weeye dadku munfaridku waa ruuxa keligii tukanaya marka markii hore munfarid ahaan buu salaada ku galay keligii waay faintaqala ilaa imaamin waxyar kadibna imaam buu isu rogay oo goorma ah dee waa markii saxaabadu kusoo daba xidhatay salaadduna maxay tahay waa salaad sunno ah fi nawaafili xadiidka daahirkiisa wakaa ayib laakiin su-aali waxay ka taagan tahay hal hunaaka farqun bayna alnawaafili waalfaraa'id saasay leeyihiin culimmada badankoodo waxay leeyihiin wax farqiya uma dhexeeyo salaada waajibka iyo midda sunnada fii hada alxukmi way macnaha oo sida sunnada loogu daba xidhan karo isagoon ku talagelin imaamnimo ayaa waajibkana loogu daba xidhan karaa isagoon imaamnimo ku talagelin inuu niyeystana laazim ma aha imaamnimada inuu niyeysto sharti ma aha masaladaa mar horaan wax ka tilmaanay waxaana tilmaamaya in xataa waajibka lagu daba xidhan karo isagoo waajib tukanaya oo munfarid ah in lagu daba xidhan karo waxaa ku tusaya xadiidka inoo soo socdo ninkii salaada masaajidka dhexeeda ku galay soo daahay jamaacada ka soo daahay ee masaajidka agtiisa nabiga agtiisa salaada ku galay nebigu yihi man yatasadaq calaa haada waryaa ku sadaqaysta oo kan ku daba xidha saxaabada nin ka mida soo istaagay oo ku daba xidhaoo jamaaco u dhigay marka isagu farad buu tukanayaa waana munfarid buu ku galay nin saxaabiyaa ku daba xidhay oo imaam u rogay soo ma marka faradka iyo nafligu waa isku mid waa madhabka jumhuurta saas labada waa lagu daba xidhan karaa wa can busr bni saciidin can zayd bni haabitin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam rasuulku ittakhada wuxuu samaystay xujratan yani qawlad qawlad yani qol yaroo lagu wareejiyo qaala wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynayaa annahu isagu qaala inuu yidhi min xasiirin oo caw ah ama gala ah fii ramadaana ramadaan dhexdii xasiirku waa waa laamahan ama ulahan laga sameeyo darinta iyo yani laga sameeya la yidhahda markii goonidiisa xasiir xasibtu waxaan u malayn buuhi annahu zayd ibnu haabit qaala inuu yidhi min xasiirin oo caw ah ama gala ah fii ramadaana ramadaan dhexdeed fa sallaa wuxuu tukaday yacni ittakhada xujratan qowladda yarka ama qolka yarkee uu samaystay ayaa waxay ka samaysan tahay cawdaasay ka samaysan tahay yani tirar baa la iska dibna waa lagu wareejiyey si masaajidka dhexdiisana waay markaa si uu ugu cidlaysto ayib fii ramadaana ramadaan dhexdeeda fasallaa waxaa tukaday fiiha dhexdeeda fa fasallaa wuu tukaday nebigu fiiha xujradii qowladii yarayd ee xasiirka ahayd layaaliya habeennuu ku tukaday fa fasallaa waxaa tukay bisalaatii salaadiisii waxaa la tukaday naasun dad oo min asxaabi asxaabtiisa ka mid nebigu qowlada yartaa buu ku jiraa gadaal bay intay istaageen bay ku daba xidheen abcan dhaqdhaqaaqiisa iyo xarakaadkiisana way arkaan ayb falamaa calima bihim markuu ogaaday nebigu sal lay slam jacala wuxuu bilaabay yaqcudu inuu fadhiisanayo jacala wuxuu bilaabay yaqcudu inuu fadhiisanayo laba macnoba way faa'iidaynaysaa jacala wuxuu gudagalay yaqcudu inuu fadhi ku tukanahayo istaaggiiba waa iska dhaafayba ilaan markaad meel yar oo dayran oo qowlad aad fadhiisato ood fadhi ku tukanayso kuma arkahayo ruuxa meeshaa gadaalee taagan si ay ugu daba xidhaan ma jirto marka marka ku daba xidhashadooda si ugu jaro ayuu ayar fadhiga ku tukaday fa yaqcud salaadda inteedii kale fadhiguu ku tukaday kadibna dee ama keligood bay tukanayaan waa iska kala tegaya ilan ku xidhashadii ma soconayso la socodkii bay waaye ayib taasi waa macno suuroobi kara waana macnaha uu marayo alimaamu shawkani waxaa kaloo suuroobi kara jacala yaqcud wuxuu gudagalay inuu gurigiisa iska fadhiisto sida rwaayadka kale tilmaamayaan salaadiibu gurigiisuu ka fadhiistay fakharaja markaasuu baxay ilayhim ayaguu u soo baxay nebigu sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu yidhi qad caraftu waan gartay alladii kii ra'aytu aan arkay ow min saniicikum samayntiinna ah waxaad samaynayseen een xalay arkay waan fahmay waa ah, ee fasalluu tukada oo maxay tahay waxay sameeyeen min rafci alaswaati wa xasbi albaabi yacni markii nebigii ay waayeen oo uu soo bixi waayey bay qaylqayliyeen sawdkii bay kor u qaadqaadeen calashaan waxay moodeen inuu nebigu seexday oo hurdo la tagtay habeenadii dambey ah qaarkoodna intay dhagax yaryar qaadeen bayba albaabkii ku dhufdhufteen qawqaw qawqaw oo malaha hurdada ka kiciya isleey marka nebigu wuxu uhi sal lay slam qad caraftu aladii ra'aytu min saniicikum waxaad sancaynaysaen oo xalay samaynayseen waan la socday ee fasalluu tukada ayuha annaasu dadow fii buyuutikum guryihiinna ku tukada maxaa yeele faina afdala asalaati salaad midda ugu fadli badani salaatulmar'i waa ruuxa salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado ila almaktuubata salaadda waajibkaa mooye ayib rawahu lbuhaariy baa wari ujeeddada hadda laga leeyahay waynu soo marnee ujeeddada iyo qasadka hadda laga leeyahay waa nebiga oo salaad xidhay munfarid isagoo keligii ah imaamnimona aan ku tala gashanayn saxaabaduna ku daba xidheenoo marka ku-xidhashadaasi ay u rogto u badashay imaamnimo waana sida baabka uu turjumaystay wa can caaishata radiallahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada fii xujratihi qowladiisuu ku tukanayay wa jidaaru lxujrati qowladda yani derbigeeduna qasiirun mid gaaban waha ah, yani qowladda ama qolka yarkaee wareegsana uu ku tukanayana derbigu waa gaabnaa fara'aa waxaa arkay annaasu dadkii waxay arkeen shaksa rasuulilahi sal lay waslam rasuulka muuqaalkiisa ama mudutuushiisa yacni muuqaalka hore shakhsiga waxaa la yidhaahdaa waa muuqaal kuu muuqda laakiin aadan garan karin oo sheegi karin yani shasiga aslan saasaa la dhaha laakiin mudutuushiiyo muuqaalkii bay arkeen nebiga sal lay slam faqaama waxaa istaageen naasun dad baa istaagay yusalluuna xaalay tukanayaan bisalaatii nebiga salaadiisa oy ku daba xidhanayaan fa asbaxuu way waabariisteen fataxadatuu way sheekaysteen oo waxay laisgaadhsiiyey xalay rag baa la tukaday nebiga sal lay slm oo ku daba xidhay fa qaama waa istaagay rasuululahi sal lay wasalam yusallii xaaluu tukanayo alleylata ataaniyata habeenkii labaad fa qaama waxaa istaageen naasun dad yusalluuna xaalay tukanayaan bisalaatii nebiga salaadiisa oy ku daba xidhan yihiin rawahu lbukhaariyu baa wariyey kuwii horuu la mid yahay axaadiistaasi eh, waxaa loo deliishanayaa baabka uu imaamku u baabeeyey ama sheekhu u baabeeyey oo ah imaamkaaga aad ku daba xidhanayso inuu imaamnimo niyoodo shardi maaha salaaddu ama waajib ha ahaato ama farad ha ahaatee marba hadduu salaad ku jiro waad isaga daba xidhan intii isku daba xidhanaysana nebigu marnaba ma dhihin hubsada imaamkiinnu inuu niyooday imaamnimo lama dhihin intaana un dadku waa isku daba xidhanaya axaadiistaa waxaa u deliishaday mas'aladaas oo imaamkaagoon imaamnimo niyoonin inaad ku daba xidhan karto waxaa u deliishaday alimaamu albukhaari fii saxiixihi iyo sidoo kaleeto ibnulmundir iyo hayrkoodba saasay u deliishanayaan waana madhabljumhuuri alculamaa iyadoon farad iyo sunno la kala qaadin imaamkaaga waad ku daba xidhan kartaa hadduu keligii isagoo asalaada kaa horgalay in lagu xidhanaya markaa uusan ku tala gashanayn waad ku daba xidhan salaadiisuna waa saxaysaa taaduna waa saxaysa sidaasay axaadiistu kutusaysaa macna ayb baabulimaami imaamkiibuu baabu yahay oo yantaqilu u gadoomaya ma'muuman ma'muum isu bedelaya idaa goortii istukhlifa khaliif laga dhigto oo faxadara uu soo xaadiro mustakhlifuhu kii khaliifka ka dhigta masaladanna waxa weeye hadda waxay ahayd soo maaha imaamkii munfaridka ah waxaan u jeedaa munfaridkii oo imaam isu bedelay haddana waxa weeye imaamkii oo ma'muum isu beddelay nin baa usii dhiibtay hawsha imaamkii meesha imaamka iska lahaa ee hawshan lahaa baa xilkan sii qabay yidhi iisii tuji dadka meel baan yara gaadhaya isagoo salaaddii dadka tujinahaya ayaa ninkii xilka u dhiibtay baaba soo galayba markaasuu intuu booskii istaagay buu isagiina dib maray soo ma yacnii suuradu waxay ku aan buu yidhi ida stukhlifa markii xilkaa loo dhiito oo ninbaa hawshiisii iiga dambe yidhi oo hawshaa iisii qabo fa xadara markaa waxaa soo xaadiray mustakhlifuhu kii xilka usii dhiibtay baaba yimid isagoo salaaddii ku jira kadibna dib buu u soo baxayoo ma'muun buu noqday kii hawsha u dhiibtay baa marka booskiisii istaagayoo dadkii salaaddii u dhammaystiray taasuu baabu yahay ayb adiga waxa waaye imaamkii oo intuu danaystay dad dadka ruux ka mida yidhi sii tuji dadka haddaan daaho dadka sii tuji kadibna salaaddii oo la galay buu soo istaagay salaaddii oo la galay buu soo istaagay ma'muumkii markuu arkay dib buu u baxayoo safku galay isagii hadda yimidna horay buu soo marayoo imaam buu noqday ninkan marka dib u baxay markii hore isagaa dadka imaam u ahaa soo ma imaam ha ahaadee hadda muxuu yahay waa ma'muum marka imaam ma'muum noqday oo ninkii talada u dhiibtay markuu yimid meeshii ka baxay masaladu saas can sahl bni sacdin saacidi way anna rasuula اllahi sala اllahu alayh waali wasalam rasuulku dahaba wuu tegey ilaa bani camri bni cawfin reerkaas xaggooduu aaday bani camr bni cawf waa qaws qoys baan dhihi lahaa ree aws awaay qoysaskii reer madiina aws bay ku abtirsadaan waxay degi jireen eriyada meesha la yidhaahdo masaajidka quba quba eriyadiisa bay deegaan u ahayd dahaba nebigu waa aaday sal alay waslam ilaa bani camri bni cawfin liyuslixa si uu u heshiisiiyo baynahum dhexdooda xoogaa khilaaf iyo dagaal iyo wax laysku tuurtuuray baa dhex maray sida riwaayada dambe ay caddayn doonto markaas nabigay soo gaadhay ree bani camr nimanka dhihi jiray reer bani camr bni cawf waa isku xun yihiin xaalad xun baa dhexdooda taalla markaasuu nebigu sal lay waslam gaadhay si uu waxoogaa dhexdooda heshiis iyo sulxi u sameey fa xaanat isalaatu salaaddii baa soo dhowaatay waa salaaddii casar sida bukhaari tilmaamayo fa jaءa waxaa yimid almu'adinu mu'adinkii baa yimid ilaa abi bakrin abubakr buu yimid waa bilaal salaaddii markay soo gashay casarku nebigiina weli maqanyeen ayuu bilaal wuxuu u yimid abubakr fa qaala markaasaa wuxuu yidhi atusallii ma tujinaysaa binnaasi dadka oo fa uqiima marka aan aqiimo ama fa uqiimu waan aqimi qaala wuxuu uhi nacamha fa sallaa markaasuu tujiyey abuu bakrin abubakr baa dadkii tujiyey fa jaa'a waxaa yimid rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam walxaal annaasu dadkii fi salaati salaad dhexeeda ay ku jiraan ilaa nebigu waaba soo dhowaaye dadkiioo salaaddii galay ayuu nebigu soo istaagay sal lay slam fatakhallasa wuxuu u soo gud fatakhallasa wuu soo jeexay way sufuuftii xataa waqafa ilaa uu istaagay fi safi ilaa safka hore uu istaagay takhallasa bimacnaa wax weeyaan fakharaqa asafa wuxuu ka soo dhexbaxoo ka soo dhexdusay safafkii xataa waqafa ilaa uu istaagay fi safi ilaa safka hore uu soo istaagay fa safaqa annaasu dadkii markaasay sacabada isku garaaceen markay arkeen nebigiioo soo istaagay abubakarna booskiisii taagan yahay arrintaas saxaabadu waa qoonsadeen oo abubakar inay dib u soo celiyaan bay rabaan inay marka xaaladda dareensiiyaan war abubakarow gadaashaadaa la soo istaaga xaaladdu waa culus tahay bay rabaan dee salaad bay ku jiraan ma hadli karaan sacabkaa la garaacay marka saasuu sacabka isku garaacay ayib si ay u dareensiiyaan wa kaana wuxuu ahaa abubakrin abubakarna wuxuu ahaa laa yaltafitu mid aan milicsanin fi salaati salaadda dhexdeeda caado umaahayn abubakar hadduu salaad galo inuu dhinacyaha fiirfiiriyo aad buu khushuuc badnaan jiray radi allahu tacala canhu arda falammaa akara annaasu dadkii markay badiyeen attasfiiqa sacbagaraacida iyo sacbinta ayuu iltafata milicsaday xaaladdu waa culus tahaye dadkanuun sacabka isku daray dib buu fiiriyey ayb fara'aa wuxuu arkay rasuul allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulkiioo gadaashiisa taagan buu arkay fa ashaara wuu ishaaray ilayhi isaga rasuulullahi baa u ishaaray sal ly waslam animkus nagow makaanaka meeshaada ku nagow Ah, kulamuusan hadline laakiin wuu u tilmaamay yani waxa weyaan tilmaanta gacanta uugu tilmaamay meeshaada joog buu ku yidhi oo tilmaan gacanta fa rafaca markaasuu kor u qaaday abubakrin abubakr yadayhi labadiisa gacmood faxamid allaha alla ayuu mahadiyey calaa maa amarahu bihi rasuululahi sal lay waslam waxa uu nebigu amray oo min dalika arrinkaa ka mida yacni nebiga amarkiisa uu arrintaa amray ayuuba ilaahay uga mahad celiyey ah, de macnuhu maxay tahay nebi maxamedoo ituji leh soo wax weyn maah waa maqaam aad u sarreeya oo ilaahay siiyey waa taasuu marka ilahay uga mahad faxamid allaha alla ayuu mahadiyey calaa maa amarahu shayga uu amray korkiisa bihi isaga rasuulullaahi uu amray oo min daalika arrinkaas ah uma kadibna ista'khara kadibna dib buu u durkay abubakrin abubakar xata stawaa ilaa uu la sinmay fi safi safka dhexdiisa dib buu u gurtay ilaa uu safka galay wataqadama nabiyu sal lay sl nebiguna horay buu u durkay fasallaa dadkii buu tujiyey uma insarafa salaadii buu ka baxay faqaala wuxuu yidhi yaa abaa bakrin abubakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tahbuta inaad sugnaato id wakhtiga amartuka aan ku amray markaan amarku siiyoon meeshaada joog ku idhi amarku ishaaru ku siiye macnaha meeshaada makaanaka uu yidhi maxaad u joogi weydaoo dib ugu soo guratay qaala abubakrin wuxuu yidhi maa kaana ma ahaanin libni abi quxaafa ina abi quxaafa uma ahaanin xaqna uma leh an yusalliya inuu tukado bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayhi waali wasalam nebiga hortiisa inuu salaad ku tukadoo nebiga hor maro ina abi quxaafa male buudhi arrintaa iyadaa garna ma aha xaqna uma laha saas ku cudurdaartay macnaha fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuululahi sal ly waslam arrintaasi nebigu hadal dambe kuma celin ilaan waxa weeyaan tabjiil iyo ixtiraam iyo tawqiir nebiga uu tawqiirinahayuu saa u sameeyey yacni amarkii nebigu uu amray waxaa isaga kala weynaaday ixtiraamka uu nebigu ixtiraamayo mar hadday sidaas tahay nebigu sal lla lay slm ka qaaday wayna dhacdaa marar fara badanoo yacni saxaabada amarka daahirka ah marmarka qaarkood waxaa dhacda inay kala weynaato shay kaloo amarka daahirkaana ay wax kale ka fahmaan oo cali bn abi aalib oo kale radi allahu tacala canhu ardaa heshiiskii xudaybiya markii ninkii odaygii quraysh ka socday markuu yidhi tir bismi illaahi araxmaani araxiim adeer biraxmaani raxiim ma naqaanee bismika allaahuma qor buu yidhi kadibna wuxuu nebigu qoray sal lay wasalam haada maa saalaxa calayhi muxamed rasuulullah markaasuu wuxuu idhi rasuulullaahi haddaannu inaad rasuul tahay ogne maba annaan kula dagaalneene maxamed ibni cabdillahi qor buu idhi rasuulullahi tir odaygii gaalkaabaa dhahay nebigu sal lay slam cali oo qoraalka waday buu ku yidhi tir rasuulullahi ka tiro muxamed ibni cabdillaahi qor buu yidhi cali bni abi taalib wuxu yidhi rasulillahi ma tirayo rasuulullaahi qalin taad gacantaada qabato tir adi amartidba laakiin anigu gacantayda kuma tiri karo markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slam aniga itus anaa tiri rasuulullaahi fartan meesha ku taalla xaggay ka tahay ila nebigu waxna ma ahrin karin waxna ma ahrin jirin waxna ma qori jirin soo ma ammaan bayna isaga u ahay itus buudhi aniga tee wey markaasuu yidhi waata nebigaa gacantiisa ku tiray sal lay slam marka daahirka amarka inuu cali qaato maxaa kala weynaaday ixtiraamka nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh abubakarna waa tanoo kale way macna saas daraaddeed buu nebigu sal lla lay uusan hadal dambe ka daba dhihin ayib fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuululahi sal lla lay dadkiibuu haddana ku jeesadoo la hadlo wuxuu idhi maa lii araakum maa lii maxaa ii sugnaaday oo ra'aytukum aan idiin arkay akartum idinkoo badiyey altasfiiqa sacabinta ayb maxaa sacabkan faraha badan maxaa idinku kallifay man naabahu ruuxii uu ku yimaado shay-un shay fii salaatii salaadiisa dhexdeeda ruuxii uu shay ku yimaado soo dariyo falyusabbixha tasbiixsado subxaan allah dhaha waay maxaad sacabkan fainahu idaa sabbaxa hadduu tasbiixsado salaadda dhexeeda ruux hadduu subxaan allah yidhaahdo ultufita ilayhi waa la milicsan waa la jalleeci oo waxaa la fahmayaa markaa inuu wax ku yimid ee sacabkan daaya wainama atasbiiqu sacabba garaacistu linnisaa'i dumarka unbuu u sugnaaday buu nebi sal lay waslam sacabkoo la garaaco markay xaaladii kugu timaado salaada dhexdeeda dumar baa iska leh ee idinku rag haddaad tihiin subxaan allahi baad leedihi muttafaqun caleyh ujeeddada xadiidka loo keenay hadda waxa weeye abubakar sida lafdigan dambe soo socda tilmaamayo nebigaa ka sii tegayoo balliina wuxuu ka tegay bilaal wuxuu ku yidhi haddii aan daaho meel baan gaadhayaaye abubakar dadka ha tujiyo wakhtigii markii la gaadhay bilaal waa salaaddii waa aqimay abubakar buu ku yidhi dadka tuji sidiibuu dad salaad ugu galay salaaddii markay galeen buu nabigu soo istaagay sal lay slam xilkan yaa abubakar usii dhiibay yaa iska lahaa nebigaa lahaa nebigaa istikhlaaf ku sameeyey fa jaaa almustakhlifu fata'ahara almustakhlafu ah. kii khaliifka laga dhigtay baa dib u baxay marka marka markii hore imaam buu ahaa faintaqala ilaa ma'muum saas wey xilkii baa lagala wareego dib buu baxay marka way dhici kartaa oo ujeeddadu waxa waaye salaadaada qaarna imaamnimo waad ku qaadan kartaa qaarna ma'muumnimo waad ku qaadan kartaa marna dadkii baad tujinaysaa marna adigii baa lagu tujinaya sax waay wax dhiba kuma jiro wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u wa abi daawuuda waannasaa'i qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa qitaalun dagaal baa ahaa bayna bani camri bni cawfin nimankaa dhexdoodaa dagaal ahaa bukhaari riwaayadiisaa caddaysayo xataa taraamow bilxijaara dhagax baa la yskala daalay xoogaa inta lays afdhaafay baa dhagax tuur la bilaabay marka arrintaasaa nabiga soo gaadhay sal lay slam fa balaqa anabiya nabigay gaadhay sal alla alay wasalam fa ataahum waa u yimid bacda aduhri duhurka kadib liyuslixa baynahum si uu u heshiisiiyo wa qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly waslam markuu tegayey yaa bilaalu bilaalow in xadarat isalaatu salaaddu hadday soo xaadirto oo walam aati aanan imaanin ah, walxaal lam aati anoon imaanin hadday salaaddu soo xaadirto fa mur waxaad amartaa abaabakrin abubakr amar falyusalliha tujiya binnaasi dadke qaala wuxuu yidhi falamaa xadarat alcasru casarkii markay soo xaadirtay ayuu aqaama wuu aqimay bilaalun bilaal asalaata salaaddii buu aqimay uma kadibna amara wuxuu amray abaabakrin abubakr buu amroo dadka tujiiri fataqadama abubakr horay buu u baxay wadakara alxadiia xadiidka intiisii kale ayuu sheegay ayb xadiidkani riwaayadiisan dambe axmed iyo abu daawud iyo nasaai ay soo saareen sanadkeedu waa saxiix calaa sharti shaykhayn sida sheekh albani uu leeyay ibnu khusaymi iyo xibbaanna way soo saareen ayaguna iyo abu cawaana bukhaari baa sidoo kaleeto mid la mida wariyey oo yani xadiis kale ku dhow asalkiisu yani waa ugu yaala saxiinka xadiikaasi marka ujeeddada laga leeyahay hadda meeshan loo keenay taa iyadaa wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan buu sheekh marka faa'iidooyinka xadiidka laga faa'iidaysanayo iyo fiqhi ahaan sheekhu istinbaad ahaan marka inoogu sheegaya fiihi xadiidkan waxaa ku sugan min alcilmi cilmiga xaaluu ka mid yahay anna almashya socodka min safin saf laga socdo ilaa safin saf kale loo socdo safkaa kaloo yeliihii ku xiga laa yubtilu salaada ma burinayo saf baad ka tillaabsatay kii ka horreeyaad u tillaabsatay salaadaad uma burayso waxna ma noqonayso taa waa laga faa'idaysa oo xaggeen ka qaadanaynaa se nebigu markuu safka horuu salaadda ku galay soo maahayn kadibna abubakar meeshuu taagnaa buu u tillaabsaday abuubakarna dib buu ka soo tillaabsadayoo intuu dib u soo gurtay buu safkii ku xigay soo galay intaasi salaadda wax yeeli mayso waa kow waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa oo cilmiga ku jira xadiidka ka mid a ah, wa anna xamd allah alla mahadintiisa liamrin arrin dartii uu ruuxu u mahadiyo arrinkaasoo yaxdusu soo darriyoo dib ka yimid watanbiihi iyo baraarujin bitasbiixi subxaan allahi laysku baraarujiyo jaa'isaani labaduba waa bannaan yahay adoo salaada ku jira ayaa arrin kugu cusub yahay nicmo ama wanaag ama khayr baa kuu soo kordhay salaada dhexeeda inaad alxamdu lilaah dhahdo way bannaan tahay soo ma wataan soo marnay haddaad hindhistana alxamdulilahi baad dhihi leanna waa dikrigii salaadda qayb ka mida ah. dhib ma leh waxaa kaloo laga qaadan salaada dhexdeeda haddii ee eh, arrini kugu timaado ood rabto inaad dadka baraarujiso iyadana subxaan allah inaad dhihi karto labaduba salaada dhexdeeda inay ku bannaan yihiin yacni dad baad baraarujinaysaa imaamkaaga keliya maaha imaamkaaga keliya maaha xataa dad aan meesha fadhiya ama meesha jooga xaalad jirta inaad ku baraarujiso markaad doonayso salaadna aad ku jirto subxaan allahi baad ayib maalan ilmaha maalan dab ku ordaya ama halis ku jira ama yani waxa weye subxaan allah baad leedahay salaadaadoo ku jira calashaani dadka say u baraarugaan saas way macnaha ayib waxaa kaloo ku jira wa ana alistikhlaafa fi salaati salaada dhexdeeda oo xilka laysu dhiibo licudurin cudurdaar dartiina laysugu dhiibo jaa'izun waa bannaan tahay min ariiqi alwlaa kasii sii xag jirid jidkeed bay ku bannaan tahay alistiklaaf waxa weeye xilkaagii ood cid kale kaaga dambayso inaad cid kale usii dhiibto salaada dhexdeeda licudrin cudurdaar dartii adiga markaa macduur baa tahay markaad xilkaaga wareejinayso soo ma cudurdaar dartii way bannaan tahay maxay ku bannaan tahay min ariiqi alwlaa tan hadda inala taalla wayba kasii xag jirsantahayba way ka sii xag oo macnaa waxa weeyaan e, waa waxa loo yaqaano qiyaasulawlaha loo yaqaano maxaa yeelay lianna qusaaraahu qusaaraahu meesha ugu dambaysay gaari karta waa wuquucuhaa dhicitaankeeda weeye salaaddu ay dhacdo biimaamayni laba imaam ay ku dhacdo waa waxa ugu badanee ka dhalan karta waxa weeye salaaddii oo laba imaam yeelata oo laba imaamoo u kala dambeeya mid qayb ku tujiyo midna qaybta kale uu ku tujiyo intaasaa ugu badanoo ka dhalan karta waxa ugu ban ama ugu weyn ama ugu dambeeya ka imaan kara wa taasina wax dhibo male fawaaidda kale xadiiska ku jira waxa weeyaan oo fawaaiddiisii cilmiga ku jira ka mid a salaadaada qaar ka mid a suu hadda tilmaamay macnaa waxa wey inaad imaam yeelan karto ta kalena qaybta kalena imaam kale yeelan karto ayib waxaa bannaan iyadan laga qaadanaya jawaazu liltifaati lilxaaja salaada dhexdeeda hadday xaajo timaaddo inaad jalleeci karto dhinacyaha ama cabsi ama xaalad soo korodhay ama yani wax weeyaan jalleecidda waxa la diidan yahay iltifaatka waa kaan soo marnay lama ogola asalkiisa laakiin waa markaadan cudurdaar lahayn amaa xaaje hadday timaaddo ood ku qasbanaato inaad iltifaat samayso milicsigu markaa dhib male waxaa kaloo laga qaadanaya xadiista inaga faa'idaysanayaa jawaazu imaamati almafduuli lilfaadil mid laga fadli badan yahay oo tujinaya mid ka fadli badan ayadana way bannaanta yaani waxa weeyaan nebiga sal alla alay wasalam ayaa faadil ah mafduulkuna waa abubakar abubakar baa haddana nebiguna tujiyey salaadda dhammaystir marka laasim ma aha imaamkaagu inuu mar walba kaa fadli badan yahay ee mid laga fadli badan yahay baa wuxuu tujin karaa kii ka fadli badnaa salaaduna waa ansaxaysa masaladaana waa laga faaidaysanaya manaa wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi marida waa xanuunsaday rasuululahi sala allahu alayh waalih wasalam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nabigu markuu xanuunsa waa xanuunkuu ku geeriyoon doono way maradmawdkiisi wa muruu amra buu nebigu sal ly slam abaabakrin abubakar amra yusallii binnaasi dadka ha tujiyey yusallii inuu tujiyo binnaasi dadka amra amarkaa gaadhsiiya waay ayb fakharaja markaasuu soo baxay abuu bakrin yusallii isagoo dadka tujinaya siduu dadka u tujiyo ayuu usoo baxay markii lasoo soo gaadhsiiyey abubakar nebigii waa soo kici waayey sal lay slam wuxuuna ku yidhi dadka tuji wuxuu isku dayey inuu arrintaa iyadaa cumar ku wareejiyo kamaa fii saxiixi albukhaari war cumarow xeerkan iga fura buu yidhi nin aad u qalbi jilicsan buu ahaa ninka la yidhaahdo abubakar oo wuxuu ka yaabay hadduu meeshii nebigu istaagi jiray istaago xaaladda nebigana uu la socdo inuu oohinba ishayn waayo salaadaba dhammaystiri kari waayo xoogaa marka cumar baa ka adadka marka war cumarow arrintan iga faroo tuji buui dadka salaadda geli markaasuu cumar wuxuu ku yidhi cumarna waa waa geli waaye oo wuxuu yidhi anta axaq adaa nin walba uga xaqnimo leh nebi maxamed hadduu booskaa ka baxo nin geli kara oo meeshaa istaagi karo kaaga xaqle ma jira buui marka dadka hormaroo tuji ayb waxay yidhahdaan waa axaadiista uu nebigu ku ishaaray ama ku tilmaamay in abubakar uu xilka muslimiinta uga dambayn doono nas maaha cala araajix laakiin waa daahir akar min xadiid buu nabigu ku muujiyey arrintaa iyada oo xaadiistani ka mid tahay macnaha fa kharaja wuu baxay abubakrin yusallii isagoo dadfawajada annaasu fawajada anabiyudha nebigu wuxuu helay sal lay waslam min nafsihi naftiisa xaggeeda khifatan fudayd buu ka helay markuu salaaddii abubakar galay kadib nebigu markii hore waa soo kici kari waaye waxoogaa fudayd buu yaro dareemay iyo xanuunkiioo wax yar ka yara dabcay fa kharaja markaasuu nebigu soo baxay sal lay waslam yuhaadaa isagoo la tukubinayo ama muxuu ahaa yani waxa weeye la wado bayna arajulayni laba nin dhexdooda isagoo la wado yani waxa weeyaan yuhaadaa waxaa laga wadaa altamaayulu fi lmashyi yacni albatii ruuxa markuu socod tabar daran socdo oo kolba dhinac u liicliicayo socod tabar daran oo daciifana uu socdo ayaa la yidhaahdaa yuhaada marka laba nin baa dhinacyaha kaga jira waana la luudinaya <clears throat> labada nin sida bukhaari ku sugan midna wuxuu ahaa adeerkii cabaas ibni cabdilmualib ninka labaadna wuxuu ahaa in adeerkii cali bni abi aalib uma kadibna atayaa way la yimaadeen bihi isaga nebigay la yimaadeen labadii nine dhecyaha kaga jiray xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ilaa janbihi dhinaciisa can yasaari abi bakrin abubakr bidixdiisa ilaa uu fadhiistay abubakr dhinaciisa oo dhankee ah oo dhanka bidixda ah abubakar baa marka midig xiga nabiguna dhanka bidix buu ka fadhiya sal lay waslam fa kaana wuxuu ahaa abubakrin abubakar yusallii mid tukada qaa'iman isagoo taagan buu tukanayay wa kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly slam rasuulkuna wuxuu ahaa yusallii mid tukanaya qaacidan isagoo fadhiya nabiguna fadhi buu ku tukanaya abubakarna taagni buu ku tukanaya yaqtadii wuxuu ku dayanayaa oo raacayaa abu bakrin abubakr bisalaati rasuulilahi sl lay sl nabiga salaadiisuu raacayaa oo ku dayanaya wannaasu dadkiina waxay ku dayanayaan oo raacayaan bisalaati abi bakrin abubakr salaadiisay ku dayanayaan yacni dadku abubakar bay raacayaan abubakarna nebigu raacaya sal lay slam waa sidii mubaliq oo kale waay yani sawdku dadka gaadhsiinayaa afcaashiisii bay arkayaan maadaama nebigu fadhiyo muttafaqun calayh walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday fii riwaayati riwaayo kale dhexdeed fakharaja wuu baxay yuhaadaa isagoo la luudinaya bayna rajulayni laba nin dhexdood fii salaati uhri salaada duhur dhexdeed salaada duhur inahayd bay riwaayadaasi caddays walimuslim muslim waxaa u sugnaaday wa kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lay slam yusallii mid tujiya binnaasi dadka ayuu tujinayey wa abubakrin abubakarna yusmicuhum dadka wuxuu maqashiinayey attakbiira allahu akbarta iyo sawdka nebiga ayuu abubakarna dadka maqashiinaya xadiistaasi xadiiskan caaishana kii horuu la mid yahayoo waxaa loo keenay dadka abubakar baa markii hore salaada geliyey markuu nebigu soo istaagayna sal alay waslam oo la keenay isagoo la wadana abubakar waa ka yani dib u baxay oo nebiga gadaal ka maray nebigoo fadhiya ayaa ka hormaray marka sida daahirka riwaayada ka muuqata khilaaf baa ku jire ee nebigaa imaam ahaa sal lay waslam markuu yimidba isagaa imaam ahaa abubakarna nebigu ku xidhnaa dadkuna abubakar bay kusii xidhnaayeen dadku abubakar bay kusii xidhnaayeen maxaa laga wadaa laba imaam ma suuroobi karaane bimacnaa abubakar baa sawdka gaadhsiinaya oy arkayeen oose raacayeen afcaashiisa wailaa imaamku hal unbuu ahaayo nebigaa imaam aha sal lay slam oo dadku imaam ahaan ay ugu wada xidhnaayeen saasaa laga wadaa ayb halkaa iyada ah baa marka waxaa laga faa'iidaysanayaa imaamkii dadka tujinayay oo ma'muum isu bedela waa goorma idaa jaaa mustakhlifuhu ruuxii arrinta u dhiibay markuu yimaado oo xilkiiba uu kala wareego markaa kadib ma'muum buu isu badelayaa wey ayib riwaayaadku waxay isku khilaafsan yihiin nebigu markuu dadka tujinayey ma imaam buu ahaa mise ma'muum buu ahaa ma abubakar baa dadka tujinayey mise nebigaa imaam ahaa riwaayaadku waa isku khilaafsan yihiin riwaayada inuu imaam yahay ka dhigaysay rajaxayaan culimo badan qaarna cagsi bay ka dhigayaan qaarna waxay leeyihiin laba goori bay dhacdayoo marna abubakar baa imaamnimadii waday marna nebigaa imaamahayo abubakar baa ku daba xidhnaa tacadudna qaar baa ku xambaaray in tacadud lagu xambaaro laakiin way fog tahay in la jamciyaa fiican masale aan xalay soo marnay saan filaya oo ahayd imaamkaagu hadduu tukado isagoo fadhiya la fadhiista somaynaan soo marin haddanna maxaan kor taagannahay nebigiioo fadhiyo oo imaam ah iyo saxaabadiioo taagan oo ku daba tukanaya waataan soo tilmaannayoo labadaa xadiid iswaafajintooda ayay culimmadu aaraa ka kala qabaan waana u tegi doonnaa baab gooniyuu u samayn doonaa insha allahu tacaala imaamkaagu hadduu fadhiyo ma fadhi baad wadan fadhi baad fadhiisan mise taagnidaadii baad wadan baab gooniyuu u samayn doonaa meeshaasaan labada xadiid kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala iyo iswaafajinteeda waxaa kaloo xadiidkan riwaayadiisa muslim ay faa'iidaynaysaa inay bannaan tahay imaamku hadduu sawdkiisu daciifo ama uu ma'muumiinta gaadhaynin in dadka la gaadhsiiyo oo ma'muumiinta qaar ka mida oo codkoodu dheer yahay inay dhawaaqaan arrintaasi mashruuciyadeedana waa laga qaadanaya laakiin waa goorma waa fii xaala oo imaamku uusan sawdka dadka gaadhsiin karin wa amaa sawdkii imaamkuba hadduu dadka gaadhayo tabliiqa iyo gaadhsiintu markaasi waxay noqonaysaa shay bidca'a bay noqon leanna sababkeedii baa meesha ka baxay waana masaa'isha taqriiban culimmada qaarkood ay ku haystaan xaramaynka maka iyo madiine iyo qolyo waxaa jira sidoodaba masaajidda uga tirsan oo mishaar lagu siiyo oo shaqaalo u masaajidda oo imaamyani mu'adiniinta iyo muballiqiinta marka imaamkii microfoon buu ku hadlayaa meel walba gaadhahay haddana maca daalika mid baa ka daba dhawaaqahay war la garay haddii imaamkii uusan sawdkiisu gaadhayn laakiin hadduu sawdku gaadhayo lama hayo nebiga sal lay waslam oo arrintaa iyadaa sameeyey fii xaalo oo sawdku daciifay bay mashruucta fii xaalo oo sawdka imaamku dadka gaadhayana in la laasimo waa bidco sax ma noqonaysa markaa macnaha ayb baabu man salla almasjida jamaacatan bacda imaami alxay baabu man salla almasjida masaajidka cidii ku tukatay buu baab uu yahay jamaacatan si wada jira ugu tukaday bacda imaami alxayi xaafadda imaamkeeda kadib xayigu waa dadka iyo xaafadda wada degan waa imaamkii xaafadda iyo masaajidka markuu tukaday kadib oo jamaaca intay la tukatay masaajidkii ay salaadoodii dhammaysteen kadib ayay qolo kale dib ka timid markaasay jamaaca ku tukadeen masaladaasi waa masalada caanka ku ah تعدد الجماعات في lmasjid yani waaxida tilwa lukhra inay jamaacooyin salaad tukanaya ay masaajidka u kala dambeeyaan jamaacada rasmigaa waa jamaacada imaamka raatibkaa iyo adaanka iyo aqimaada rasmigaa la tukata ee hore su-aashu waxay tahay marka dadka dib ka imaanayaay ee salaada masaajidka usoo aadayaay ma wada jir bay tukanayaan mise nin walba gooni buu tukan masaladaas waa habeendhawey su-aasheedu way tilmaamanay can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ana rajula ninbaa dakhala almasjida masaajidka galay masaajidkuu soo galay walxaal qad sallaa isagoo uu tukaday rasuululahi sal ly slam biasxaabihi saxaabadiisa uu tujiyey isagoo nebigu saxaabadiisa tujiyey oo salaaddii ay dhammeeyeenoo ka baxeen buu nin soo galay masaajidka faqaala markaasu wuxuu yidhi rasuululahi baa wuxuu yidhi sal lay waslam tabcan waxaa meeshaa ku jira salaad buu galay ninkii isagoo keligiia ah. faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuululahi sal lay waslam man yatasadaqu yaa ku sadaqaysan calaa haada kan korkiisa war ninkan sadaquu u baahan yahay yaa wax ku sadaqaysan ayb fa oo tukanaya macahu la jirankiisa yaa wax ku sadaqaysanoo la tukan faqaama waxaa istaagay rajulun nin oo min alqowmi ragga ka mid a ah fa sallaa markaasuu tukaday macahu la jirankiisa ninbaa soo kacay oo salaaddii ku daba xidhay tabcan isagu miduu ku daba xidhanayo waa sunno soo ma ee salaaddiisii nebigu la tukaday waajibkaahay kanuu caawinaya oo kaalmaynaya macnaha rawa waxaa wariyey xadiidka axmed wa abu daawuud waatirmidiyu bimacnaah buu wariyey xadiidku waa xadiid sugan waxaa xoojiyey ibnu xasm alxaafid ibnu xajar waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani tirmidina wuxuu leeyahy waa xadiid xasana waxaa soo saaray ibnu khusayma iyo ibn xibbaan fii saxiixayhima waa xadii sugan wey xadiikan wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaatay sallaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu tujiyey biasxaabihi saxaabadiisa aduhra salaad duhur buu tujiyey fadakhala waxaa soo galay rajulun ninbaa soo galay fadakarahu xadiidkii buu sheegay riwaayadan axmed waxay faa'iidaynaysaa keliya waxa weye salaaddu waxay tilmaamaysaa inay duhur ahayd oo riwaayaadka hore ayna sheegin ama yani waxa weeyaan qolyaha hore ayna sheegin inay duhur ahayd waana sugan tahay sidana macnaha ayb sanadkeedu waa daciif nin la yidhaahdo caliy ibnu caasim baa ku jira axmed xadiidka wuu wariyey turuq kaluu ku wariyey laakiin turuqdaa kale oo dhan intaan arkay kelimada duhur kuma jirto duhurku ariiq bay ku timid ariiqaasina dacfi baa ku jira oo nin la yidhaahdo caliy bni caasim oo daciifaa ku jira markaasaan filayo kelimatu duhri sheegideedu inay shaad tahay baan filayaa taqriiban oyna sugnayn wallahu aclam xadiidkan alimaamu tirmidi wuxuu yidhi xadiidkan mas'alada uu ka hadlayo waxaa qaba in badan oo culimmada ka mid a oo saxaabadii nebiga ka mida iyo qayrkooda taabiciintii ah oo waxay yidhaahdeen haddii masaajidka jamaacadiisii ay tukadaan dad kalena dib ay ka yimaadaan dadkaasi inay iyaguna wada jir u tukadaanoo jamaaco ku tukadaan masaajidka dhib male waxaana ka mid a ah a'immada madhabkaa martay alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawiya saxaabadii qaar ka mid iyo taabiciintii a'immada qaar baa maray laakiin afarta imaam axmed baan qaba in jamaacaad kale la tukan karayo macnaha ayib xadiidkanay deliishanayaan say u daliishanayaan dee way iska cadda jamaacadii nebigu waa tukatay nin kanaa yimidoo gooni u tukanayo ka soo dibdhacay jamaacadii markuu nebigu arkay wuxu uhi sal lay slm yaa caawiya ninka nin baa soo istaagay oo jamaac ahaan ugu xidhay marka waa jamaaca bacda jamaaca saas way macnaha saasay u daliishanayaan xadiiskanay daliishanayaan ayib culimmada badankood siday qabaan way karahaysanayaan jamaacaadka dambe ee midda hore midda hore ee rasmiga ah jamaacaadka ka dambeeya way karaahaysanayaan culimmada badankood oo waxaa ka mid a ah ragga karaahaysanaya sufyaan athawri alimaamu maalik cabdulahi bn mubaarak alimaamu shaafici imaamu shaafici kitaabkiisa umkaasaasu ku waa kahanaya buu leehy jamaacaadka labaad walleyth ibnu sacad alimaamu alawsaaci abu xaniifa waxaa rajaxay madhabka isaga oo selafka ka soo guuriyey shaykhulislaam ibnu taymiya oo waxay leeyihiin karaaha ku jirta ugu yaraan jamaacaadka labaad oo waxay fadilayaan ruuxu markuu masaajidka yimaado jamaacadiina ka soo daahay inuu gooni isaga tukado ayib waxay deliishanayaan waxyaalo badan bay deliishanayaan waxyaalo badan bay deliishanayaanoo ma jiri jirin bay leeyihin waqtiga nebiga sal ly waslam jamaacada laga hadlay nusuustu ka hadlaysana waa untaa hore mafaasidna way keeni bay leeyihin oo imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay shardi wuxuu ka dhigayaa marka aan kahanayo aan karahaysanayo waa markuu masaajidku imaam iyo mu'adin rasmiya uu leeyahay hadduu yahay masaajidda jidadka ku taallee dadka musaafiriintii ku tukadaane imaam rasmiya aan lahayn qoladii timaadaba inay jamaaco ku tukato dhib male sharti marka waa inuu imaam iyo mu'adin raatiba leeyahay waa midda labaadee wuxuu imaamku leeyahay waa shaaficiye waxaan ka baqayaa haddii jamaacaadkan faraha badan la fasaxo inay ka dhalato tafaruqu alkelima muslimiinta wada jirkoodii iyo wada tukashadoodii oo burburta oo dee hal jamacah laysugu yimaaday ahayd hadduu nin walba og yahay mar alla markuu soo kacaba inuu jamaaco heli doono xataa shantiiyo barhka galabnimo haddaad timaaddo un wax soo dahay sidaadoo kale waad heli doontaa jamaacadiina fadligeedii waad heli warkaasi hadduu yimaado jamaacadii horee rasmiga ahayd baa daciifiyo muslimiintii tafaruq baa ku dheci bidhi imaam shaafici waa mid labaadee haddii la yidhaahdo nin walba jamacaha ku tukado markuu yimaado waxaa kaloo ka dhalan buu oo ka imaan karta rag ku kacsanba imaamka rasmiga ah rabaanba imaamka rasmiga dadku isu inay markuu salaada ka baxo intay sugtaan iyaguna jamaacaadun meesha ku camirtaan oo iyaduna fitna iyo fasaad waxaasoo dhan maadaama ay ka imaan karayso ha la joojiyuu jamaacaadka dambe oo middaa hore ninkii ka soo gaadhowna khayr ninkii ka soo gaadhi waayowna goonidaadaa u tuko kadibna hawshaada qabso danahaaga qabso madhabuljumhuur waa sidaa marka madhabka culimmadu u badan yihiin waa kaa xadiidkan maxaad kaga jawaabteen baa la yidhi marka ilaan nas baa meesha yaalla nebigo yidhi waryaa ku sadaqaysta nin soo daahay oo jamaaco agtiisa lagu tukaday tii hore ka dambaysa waxay kaga jawaabeen qolyaha qaarkood oo madhabkan qaba sida muxuu ahay ninka la yidhaahdo muxuu ahay sheekh albaani iyo qolyale waxay kaga jawaabayaan oo leeyihiin suurada doodu ka taagantae laga hadlayo xadiidkani maba waafaqsanaba waa ka baxsan yahay maxaa yeele xadiidkani waxa la doodaya laysku haystee laga hadlayo waa dad waajib tukanaya salaadoodii faradka ahaa oo imaamkuna uu farad tukanayo dadka ma'muumiintiina faradkii ay tukanayaan suuradaasaan ka hadlayna laakiin xadiiskani muxuu ku saabsan yahay ruux waajib tukanaya oo mid sunno tukanaya ayuu uu ku daba xidhay dooduna taa kama taagnayn bay leeyihi ninkii nin eh, caawinahayo oo waajibkiisii ku daba yani sunno ku daba tukanahayo saa u caawinayo xadiidku ku saabsan yahay laakiin mid farad tukanaya oo mid farad tukanaya ku daba xidhan oo jamaacadii horena ay ka soo daaheen suuradaa weeye midaan dooda ka qabno xadiiskuna kumaba saabsanaba halkaasay mareen mas'aladu mas'alo fudud ma ahoo rasaa'il madax bannaan baa laga qoray kutub gooniya culimmada qaarkood ka alifeen oo dood badan iyo muran badan baa ku jira yani waxa weeye jamaacaadka dambe yani waxa weeye ayaa dooddu ka taaganta saas weeyaan qaabka loo doodayana waa uun qaababka iyo wax la laakiin inta badan waxaa laysla ogol yahay jamaacada axaadiista ku soo aroortay fadliga leh shan iyo labaatanka ama muxuu ahaayey e, e, toddobiyo labaatanka ajirka aleh ah ee axaadiistu ka hadlayso waa jamaacada hore kuwan dambe waxoogaa ma laga heli mise laga heli maayo waa mas'alo laakiin in yacni fadligaa faraha badan ayna lahayn dee maxaa fadli laga hadliba ma bannaantahay mise ma bannaanaa laga hadlayaa yaa soo fadliba inuu <laughs> horta in laysla meeldhiga ma aha ma bannaan tahay haddayse bannaan tahay karaaha ma ku jirtaa mise kuma jirtaa laga doodaya shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi isagu wuxuu ka soo guurinayaa madhabkii salafka ma ahayn jamacaadkan faraha badan ee isdaba yaal adiga calaa kulli xaal salafku iskuma waafaqin saxaabaduna iskuma waafaqin waa masale ijtihaadiya waa masale ijtihaadiyo saxaabadiina way isku diideen ninba meel bay la martay a'immadiina waa isku khilaafeenoo saddexda imaam baa meel maray shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik karaahay qabaan axmed ibnu xambalna wuxuu qabaa inaysan karaaha ku jirin oo jamaacaadka dambe la tukan karo masaa'isha noocaasoo kale ah kolba dhankii adiga kuu xoog badanee kuu rajaxan waad mari karta laakiin dadka amar kuma soo rogi kartid kuma soo rogi kartid ooma dhigi karaysid haddaadan markaa dee dawlad aad tahay ood ummadda dawlad u taho madaxweyne tahay amar waad ku soo rogi kartaa masaa'isha khilaafiga waad isku dayi kartaa inaad dhinac laakiin haddaad uun wadaad wax sheegsheega tahay dee adigama dadka ma amar baad ku leedahay masaa'isha sidaasoo kale salafku isku khilaafsanaayeen haddaad wax baadhi kartana sidii kuu rajaxnaada qaado haddaadan waxba baadhi karinna wadaadkaad isleedahay waa ugu roon yahay weydii wuxuu kuu sheegana qaado haddaad aragto dad tukanhayo saad qabtay khilaafsanna dadka seef iyo ulaha kala dhex kicin faraha ka qaad hada wabilahi towfiiq